alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xusn اlmuslim siiba fadlu tasbiixi wاtaxmiidi wاtahliili wاtakbiir wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi iyo cabdالlaahi bnu qays cabdillaahi bnu qaysow alaa adulluka mayaanan ku tusinaynin calaa kanzin kayd min kunuusi اljanna jannada kunuuseeda kaydadkeeda ka mid a faqultu waxaan i balaa yaa rasuula allah maya waad i tusaysaa yaa rasul maxaan adii tusaynin qaala wuxu uhi qul waxaatida laa xawla walaa quwata ila biاllaah ayadoo la is laa xawla walaa quwata ila biاllah ayaad odhanaysaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu الbukhaari iyo muslim baa warinaya cabdillaahi bnu qays waa saxaabigii abi muusa alashcari la odhan jiray abi muusa alashcari baa nebigu wuxuu ku uhi alaa adulluka war miyaanan ku tusinaynin calaa kanzin min kunuusi اljanna kansi asalkiisa waxaa la yidhaahdaa xoolaha faraha badan ee weliba iyo alaabta la-aase ee qiimaha ay leedahay iyo farabadnideeda daraaddeed dhulka inta godad looga sameeyo la geliyo macnuhuna waxa weeye hadalkan iyo dikrigan qofka yidhaahdaa ilaahay wuxuu u kaydinayaa u diyaarinayaa abaalmarin iyo hawaab iyo ajri baa ilaahay jannada ugu diyaarinaya lamida ama u yani waa wina ugu garansiya la mid maaha umana dhigmee yani lagu garan karo waxaa kansiga ah ee kaydaysiga ah aynu adduunyada kaydaysanno oo kale ah macnaha waa laynagu fahansiinayaa mooyaane laba mid aha wuu ka weniyo waa ka qiimo badan yahay laakiin sida waxaasoo kale qayda si la midabaa ilaahay ugu kaydinaya alaa duluga calaa kanzin kayd min kunuusi اljanna ka mida makuu tusiye miyaanan ku tusinaynin faqultu waxaan ihi balaa mee waad tusinaysa yaa rasuula allah qaala qul laa xawla waxaad tidhaahdaa xeelad walaa yacni laa xawla xeelad walaa quwata macnaha aan markaa shar iyo dhibaato aan iskaga dafcinno walaa quwata iyo quwa aan markaa khayr iyo wanaag ku keensanno malihin ilaa billaahi ilaahay kaalmaysigiisa iyo doonidiisa isagu nala doonu noogu kaalmeeye mooyaane xeelad iyo awoodtoona malihin laa xawla walaa quwata ila billah waxa kale oo fadliyo fara badan ayaa u soo arooray aghiru min karsi اljanna war jannada beerashadeeda iyo dhirku beerashadeeda badsadeedaa nebigu yidhi fainahu cadbun maauha ayibun turaabuha fakiruu min khiraasiha laa xawla walaa quwata ila biاllah biyaheedu waa macaan camudeedu waa wanaagsan oo camuud hawdanay wax ka baxayaan wixii laakiin ay wax ku beeranayseen bas laa xawla walaa quwata ila biاllah xadiid طabaraani warinayo fi ducaayi ku warinaya sheekh albanina xasan sanadkiisa uu ku tilmaamay weeye fadliga u saaray waa fara badan yihin xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nebigu sala allahu calayhi wasalam siduu ugu dadaalayay inuu ummaddiisa baro wixii maalinta qiyaamaha miisaankoodu ku cuslaanayay wixii jannada markaa midhaheeda iyo dhirteeda iyo barwaaqadeeda ugu badanaysay ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa inuu baro ku dadaalayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa fadliga ay leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billah iyo basashadeedu waa istislaam iyo isu dhiibid waa tafwiid iyo bandhig aad ilaahay isu bandhigayso waa qirasho markaa aada qiranaysa cajzi iyo tabardarro oo aada u qiraysa ilaahayna inuu yahay ka isaga arrimahoo dhammi gacantiisa ay ku jiraan marka kansu min kuluusi iljanna garsu min khiraasi iljanna inay tahay ayaa nebigu sala allahu alay slam inoo sheegay marka waa in lagu dadaala iyadana wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nebigu yidhi axabu lkalaami ila allahi hadal waxaa ilaahay loogu jecel yahay xaggiisa arbacun afar subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar laa yaduruka ku dhihi maaye biayihinna kooda bada'ta aada ku bilowdaana waxba ku yeeli maayo kii alla kaa doonta ayaad ku bilaabi xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya bukhaari ba adabulmufradka ku warinaya waxaana laga warinayaa samurata binu jundub saxaabigaa la yidhaha baa laga warinaya waana sidaa uu inoo qoray xadiidkii oo axabu ah lkalaam ila allahi arbacun waa afar subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan walxamdu lilah ilaahay bay maxad iu sugnaatay walaa ilaaha ila allahu alla xaq lagu caabudo alla mooye ma jiro wallahu akbar ilaahay baa weyn walaa yaduruka biayihinna bada'ta ti alla taad ku bilowdaa haddaad subxaana allahi ka bilowdo haddaad alxamdu lilah subxaana allah allahu akbar subxana allah alxamdu lilah ti alla taad ka bilowdo waa isuukaa mid oo yacni ku dhibi mayso waxba kaa noqon mayso xadiidku wuxuu sii raacinayay ha ku magacaabin inankaaga yasaaran ama rabaaxan ama najiixan ama aflax ilmahaaga ha ku magacaabin oo magac ha uga dhigin yasaar rabaax najiix aflax waxaa la odhanayaa ma jooga yasaar ma jooga aflax ma jooga falaax ma jooga balsaa la odhanayaa maya yacni waa waa waa tashaawub iyo baasaysi markaa falaax guuli ma joogto iyo saarmo jooga ayay ka dhigantay markaa hada macnaa wixii wanaag hadiyo hadyo goraale fa'liga wanaagsan ayaana markaa wanaagsan wixii markaa ay wax ku jiraanna ayaguna ma wanaagsana in la isticmaalo ama lala baxo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fadliga ay leeyihiin kelimaadkani ilaahay nasihidiisa ilaahay mahadintiisa ilaahay keliyeelkiisa ilaahay sharfidiisa si aad layaaliyo si aad markaas u bilowdaba fadliga iyo qiimahay leeyihiin ayaynu ka qaday inay yihiin axabu lkalaami ila allah ilaahay wuxuu ugu jecel yahay hadalkuugu jecel yahay inuu kaa yahay ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa xagga digriga digriga wax ilaahay lagu xuso ilaahay kaas ayuu ugu jecel yahay ile qur-aanka wax ka fadli badani ma jire xagga digriga ayaa laga wadaa waxa kaloo iyaduna tilmaamaya jaa caraabiyun yani fadiga tasbiixda iyo taxmiiddu ay leeyihin jaa caraabiyun nin reer baadiye ah ayaa ilaah rasuullahi sala allahu alay slam u yimi fa qaala wuxu uhi callimnii waxaad i bartaa kalaaman hadal aquluhu aan idhaahdo qaala wuxuu uhi qul waxaad tia laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wsubxaana allahi rabi اlcaalamiin laa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcasiizi اlxakiim intaasaad odhanaysaa qaala ninkii wuxu uhi fahaaulaai lirabbii dee kuwaasi rabbi bay uu sugnaadeene famaan li aniga maxay sugnaaday qaala wuxuu qul waxaad tia allahuma kfir lii ilaahay oy dembi dhaaf warxamnii i naxariiso wahdinii i hanuuni warsuqnii ilaahayow i arsaaq dheh sidaa dhemi xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim waxaa kaloo warinaya abu daawuud sacad ibn abilwaqaas saxaabiga jaliilka ah ayaa laga warinayaa lafdiga muslim nin reer baadiyaa baa u yimi markaasuu uhi yaa rasuul callimnii kalaaman aquuluhu markaasuu kuwan ayuu u sheegay markaasuu yihi kuwan rabbi baadaho waa sifooyinkii iyo tilmaamihii rabbi aniga maxay sugnaaday ee aan ilaahay wax ku weydiisanaya markaasuu nebigu allahum qul allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii dheb lafdiga abu daawud cabdillaahi bni abi awfa laga warinayo waxau tilmaamayay uu leeyahy nin baa nebiga u yimi markaasuu ihi inii laa astadicu an aakuda min alqur'aani shay-an anugu qur-aanka waxba ka garan maayo inaan wax ka qaato ma karaya facallimnii maa yujzi-unii minhu wax iga guda mar haddaanan qur-aankii waxba ka garanaynin qur-aankii baa dee marka la akhriyo dee halkii xarab lagu helayo tobanka ajri anu waxba ka garan maayo wax iga guda ibar markaasuu uhi qul subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcaiim markaasuu uhi hada lilah kaas ilahay buu sanado waa ammaantiisii iyo mahaddiisii e, famaa lii markaasuu ihi allahuma arxamnii warsuqnii wacaafinii wahdinii saas ayaad oranaysaa markaasaa markuu sii baxayay u gacanta saasoo kale ayuu gacantiisa ku yidhi hakadaa biyaddi markaasaa nabig i ama haada faqad malaa yadahu min alkhayr ninkaasi khayrkii gacantu ka buuxsaday buuri khayrkii waa kaasoo gacanta ayuu ka buuxsaday saasay xadiidu tilmaamaysaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa halkanuu leeyahay fa haaulaahi lirabbi kuwaasi rabbigeed bay u sugnaadeen bimacnaa ilaahay baan ku ammaanayaa waxaqira waa sifooyinkiisii waa tilmaamii sifadaa li aniga maxay sugnaaday ducooyinkan ilaahay ku baryayey ee aniga dheerdayda noqonayey maxay tahay markaasuu yihi ta allahuma kfirlii ilaahay ou ii dembi dhaaf markasta dembi dhaafgaad weydiinaysanaysa ilaahay inuu dembigii ka dhaaf warxamnii i naxariiso dabeed marka dembigii lagaa dhaafee lagu nadiifiyaabaa naxariistina ay imanaysaayoo waa atakhliya qabla taxliya imika haddaad wada wasaqaysade horta marka hore waad nadiifinaysaa markaasaad maryaha aad xidhanaysaa wahdini ilaahay ow ihanuuniyo diinta islaamka igu sug dariiqa nebiga sal lla sl raaciddiisa ilaahay igu sug warsuqnii ilaahay risqi xalaala oo igu filan oo xaaraanta aan kaga kaabtaba ilaahay ugu arsaaq wacaafinii ilaahay balaayooyinkana ilaahay ou iga caafiyo o iga nabadgeli xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu nebigu u tacliiminayey ummaddiisa ee uu tacliiminayey towxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisa wuxuu ugu horraysiiyey qul laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah diinteennu waa towxiid waa ilaahay keliyeelkiisa kelmadii iyo dhawaaqii la yidhahba waa tawxiidii ilaahkiiyo shirki iyo ilay cid lagu lamaanayo meel laba kama soo gasho waana xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay isaga ayuu uga bilaabay leanna waa ka ugu muhiimsan kadibna markuu tawxiidkii u sheegay waxa ugu xigsiiyey ilaahay inuu ku ammaano wixii markaas ilaahay ehel u ahaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in mahadda iyo ammaanta laga horaysiiyo ducada allahuma kfirlii inaad odhanine inaad ilaahay mahadiso oo aad ilaahay ammaanto kadibna aada weydiisato waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in waxa aakhira kugu anfacaya ay ka horeeyaan waxa adduunyada kugu anfacayaan sidaa daraaddeed baa wuxuu horaysiiyey nebigu dembi dhaaf dalabkii iyo naxariis dalabkii iyo hanuunkii ayuu risiqa weydiisigiisa ka horraysiiyey waya kaasaa ka muhiimsan qofku inuu goor walba weydiisto marka waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa in wixii lagu sheego khayra dikriga wanaaga inaad ku dhaqanto o aad qaadato taana waxaad ku helaysaa khayr weyn nebigu sala allahu calayhi wasalam ninka intaa loo sheegay ee intaa ku dhaqaajiye weliba ishaaradana u sameeyey khayrkii gacanta ayuu ka buuxsaday baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi kaana rajul ninku waxaa idaa aslama markuu soo islaama callamahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu beri jiray asalaa salaada ayuu beri jiray uma amara wuxuu fari jiray an yadcuwa bihawlahi alkelimaat kelmadahan inuu ku ducaysto ayuu fari jiray oo ah allahuma kfir lii ilaahayow ii dambi dhaaf warxamnii ilaahayow i naxariiso wahdinii ilaahayow hanuuni mucaafinii balaayooyinka ilaahu iga badbaadi warsuqnii ilaahayow arsaaq ayuu odhan jiray xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim waxaana laga warinayaa saxaabiga daari bni ashim alashjaci abu malik abu abu malik alashjaci aabihii buu ahaa marka wuxuu leeyahay ninku marka uu soo islaamo nebigu sala allahu alay slam salaada ayuu beri jiray kadibna kelimaadka inuu ku ducaysto ayuu beri jiru u raacin jiray xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa qiimaha iyo arrinka ay salaadu islaamka dhexdiisa ku leedahay waayo qofku marka waa shahaato islaamnimada soo galo qodobka tawxiidka kadib iyo shahaadateynka kadib laga rabaa waxa weeye salaada xadiidkii jibriil waa kan islaamu an tashhada an laa ilaaha ila اllah wa ana muxameda rasuul اllah waa inaad qirto alle xaq lagu caabudaay inaanu jirin allah mooyaane wa ana muxamada rasuulu llah nabi maxamed rasuulkiisa yahay wa tuqiimi salaa salaada aad ogto wa tuutiya zakaa zakadana aada bixiso wa tasuuma ramadaan ramadaanna aada soomto wa taxuja albeyta kacbadana marka aada u xajido in istadacta ilay sabiili haddaad jid ahaan u karto waa rugniga labaad ee ku xiga saa daraaddeed baa markuu soo islaamo fawra islaamihi nebigu beri jiray xataa qofku haddii aanu ka gaadhsiin karaynin dee inuu markaa faatixadii iyo atixiyaadkii iyo wixii looga baahnaa salaadu ee arkaan ahaa ee qowligahaa haddaanu xataa ka gaadhsiin karaynin inuu intii afcaasha uu la yimaado dadka dhex taagnaada waa la farayaa hadduu iminka islaamo oy salaadii masalan duhur ama casarna soo gasho hal alla baraba marka ha iska seexdee meelaha geeyoo soo bara la odhan maaye waxaa la odhanayaa intaad baranaysa xataa na sii dhex taagin inuu dhex taagin inala rukuca inala sujuuda oo haddaanu qowlkii garana ficilka xataa wuu tarjumanayaa bay yidhahdeen waa ahmiyadda iyo qiimaha ay salaadu leedahay waana dee taa aan ka dhacaynin qofka maadaama caqligu haabitan inta caqligiisa iyo garashadiisa ay joogto kama dhacayso wacbud rabbig xataa yaatiyaka alyaqiin inta uu ka geeriyoonayo way saaran tahay inta caqligiisaasi joogana way saaran tahay sara joog buu ku tukanaya hadduu karayo hadduu kari waayo fadhi buu ku tukanaya hadduu kari waayo jiif buu ku tukanayaa wax liyaaliyo wax ka hor istaagaya salaada kaadida iyo saxaradu iyadoo kaa socota ayaa tukanaysa haddaad xataa iska nadiifin kari weydo xataa dhowrka salaasulbowlka kaadiya saxaadadu ka socdaa sidiisaas ugu tukanaya qofku waa inaanu salaad la-aanu noqonin qofku waa inaanu salaad la-aan noqonin wax lagu dhaafo oo la yacni derajo la gaadho oo lagu dhaafaana ma jirto iyadaa derajo lagu gaadhaa nabigeenuna sala اllah alay slam dardaarankii ugu dambeeyey wahuwa yalfad anfaasahu alakhiira isagoo dee neefii ugu dambeeyey tuuraya assalaa assalaa wa markat salaada salaada iyo waxay gacmihiin mulkiyeen ayuu lahaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa kelmadahan yacni inay lagu ducaysaa inay fiican yihiin oo allahuma kfir lii waa ilaahayow ii dhaaf dembiyaalkayga warhamnii ii naxariiso dembi dhaaf dalabkaa hore naxariisaa ku cudi wahdinii i hanuuniyo ilaah igu sug bay ka dhigantay hanuunka iyo jidka ilaahay igu sug wacaafinii balaayooyinkana ilaahay oo adduun aakhiraba iga caafi oo balaayooyinka igees mari wax alla waxa idhibay iyo waxa awaa'iqe diinta iyo cibaadadiska ka hor istaagaya warsuqnii ilaahayow i arsaaq oo risqii xalaala oo waasica oo tayiba ilaahay uu siiyo risqan xalaalan tayiban waasican yacni waa inaad sidaa ilaahay weydiisataa ee aanad markaa xoolo un ilaahay weydiisanin inuu ilaahay risqa xalaala weydiiso welibana haddana uu kaa yeelo mid ku qanca waxaa ilaahay ku arsaaqay waxaa kaloo ayaana tusaalaya fadliga tasbiixda iyo leeyihin afdalu dikri laa digri waxa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah wa afdal ducaa ducana waxa ugu fadli badan alxamdu lilah ilaahay baa mahadle xadiidkan waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya ibnu maaja imaam lbayhaqi baa shucab uliimaanka iyo asbaab wasifaat labadaba ku warinaya ibnu abidunya isaguna warinaya xaakim ba isaguna warinaya sanadka xadiidku waa saxiix sidaas ayaana lafdigiisu yahay in ugu fadli badan yahay dikri muse qaarkood waxaabay afdal ducaa lafdiga bayhaqi jaabir bn cabdilaahi lafdiga hore tirmidina waa jaabir bn cabdilaahi afdal dikri iyo afdal ducaa labada waa layidhi iyadoo markay afdal dikri laa ilaaha ila allah wa afdal ducaa alxamdu lilah waa lafdiga tirmidiya ibnu maaja lafdiga bayhaqina waxa weeye oo sanadkiidu isagana xasanka iyo ibn abidunya afdalu ducaa laa ilaaha ila اllah wa afdalu dikri alxamdu lilah saa laysu weydaaniyey bal u fiirso dikri waxa ugu badan laa ilaaha ila اllah waa ilaahay towxiidkiisi iyo keliyeelkiisii afdal ducaa waxa ugu badan alxamdu lilah ilaahay baa mahadleh oo ilaahay baa mahadle waa digri iyo ammaane ma ducaa waxaa la yidhi ducadu horta waa ilaahay inaad xusto baridana waxaad ka doonaysayna aada weydiisato mahadintaa ilaahay aada mahadisay baa labadiiba koobsanaysa oo dee markaad had iyo goreele ilaahay aad ku xamdinaysaad leedahay alxamdu lilaah inta badan xamdigaasi wuxuu yimaadaa nimco ilaahay uu ku siiyey iyo fadli uu ku siiyey dabadii ayuu yimaadaa ama wax yacnii waxaad cuntay aad alxamdu lilaahi leedahay ama wax kaloo ilaahay ku siiyey baad alxamdu lilaahi leedahay markaad dabeetana alxamdu lilaahi tidhaahdeed nimcadaa ilaahay ku siiyey aada ugu mahadnaqdo maxaa meesha taalla ilaahay inuu kuu siyaadinayo uu korinayo aad xamdigaagaasaa wuxuu keensanayaa kororsiimo lain shakartum laasidanakum hadday igu mahadnaqdaan waa idin siyaadinayaaba ilaahayda markaa mahadnaqaa ilaahay aada waxa uu ku siiyey aada ugu mahadnaqday ee hadday cunto tahay hadday maryo tahay hadday caafimaad tahay waxa aada ugu mahadnaqday alxamdu lilahi adle ilaahay baa ku mahadla aada leedahay ayaa ilaahay kuu siyaadinaya yuu kuu kordhinayaa halkaasay markaa duco ka noqotay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa baru fiirso dikriga nabigu sala allahu calayhi wasalam dee waxa ama wa subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar mar qura adkaartaa kala gedisan dee allah keliya oo lagu digribayo maynaan arag sufiyadaa markaa yidhaahda allah allah keliya dikri noqonaysaa hadal dhammaystiranba maaha carabiye marka laga allah keliya allahu akbar allahu haddaan wax la raacinin allah keliya kaba sii daranayo qaar baa yidhi dadka cawaamtaa dikrigooduna waxa weeye allah dadka khawaastaana waa huwa hu hu markaa in la yidhaahdo hu ama ha in la yidhaahdo ama xuu ama xaa la yidhaahdo waxaas madigriba wax ciyaar waxaa midaasaa la yidhaahdo dabeetana haddana la isku jejebiyaa waxa weeye ma dibradegsi iyo markaa dee waxaa jimicsi baa lagu tilmaami karaa laakiin dikri ilaahay iyo xus ilaahay laguma tilmaami karo xuska ilaahay waa ka nebi maxamed sal lla alay inoo sheegay ee markaa laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah iyo wixii la mida aynu soo maray marraynu kitaabka ah aynu ku soo maray aynu ku soo wadnay weeye meel quro markaa lafdiga lafduljalaalo allah oo keliya ilaahay lagu xusayo ama huwa ama xuu ama xaa lagu xusayo ilaahay yacni maynaan soo marin manaynaan arag wax jirana muxu waxaa kaloo nabigu sala allahu alay slam albaaqiyaatu saalixaat acmaasha baaqi noqonaysa ee waa wanaagsan albaaqiyaatu acmaasha waa wanaagsan albaaqiyaatu albaaqiyaatu acmaasha haraysa asaalixaatu ee wan wanaagsan ee ilaahay markaa ajrigeeda markaa dee u kaydinayu u dhigaya addoonka si uu markaa markuu dhinto iyo qiyaamaha ugu intifaaco waxa weeye subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah taas weeye inay saa tahayna waxaa warinaya imaam axmed baa warinaya nasaa-i baa sunan kubraa iyo camal camalulyowm waleylku warinaya xaakim baa warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan albaaqiyaatu acmaasha baaqi noqonaysa ee hadhaysa ee qofka u taalla akownkiisa ugu jirta ee marka uu dhintay iyo qiyaamahaba qofku intifaacsanaya alsaalixaatu eewan wanaagsani subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa wallahu akbar weeye walaa xawla walaa quwata ila billah albaaqiyaat saalixaad markaa waa kuwaas baa nebigu sala allahu alay sl inoogu sheegay ilaahay baana qur-aankiisa ku yidhi wlbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala acmaasha baaqi noqonaysa ee wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa khayr leh xagga amalyagiida diin ahaan iyo wuxuu qofku ku xisaabtamana ilaahay agtiisa iyo qiyaamana taasaa khayr leh abaalmarin ahaanna taasaa khayr leh tii markaa qur-aanku sheegay ayaa nebigu sala llahu alay sl inoo sheegay tafsiirka marka laga hadlayana dee waxa ugu sareeya tafsiiru lqur'aani bilquraan waxaa ku xiga tafsiiru lqur'aani bisunna waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam isagayna u fasirayey marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa kelimaadkaasi fadliga ay leeyihiin waa kelimado markaa wan wanaagsan anfacaya baaqi noqonaya weeye waxaa la mid mida camal kasta oo wanaagsan oo addoonku sameeyo oo imaan waxtisaaban u samaynayo hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday saqa hadday xaj hadday biri hadday ixsaan tahay iyo sabafal acmaashii qalbiga kuwii xubnaha laga qabanayay yacni waa waxyaalaha qofku uu ka helaya qabrigiisa iyo maalinta qiyaamahaba uu ka helaya wey ilaahay hayna waafajiyo markaa qofku inuu mar walba ku dadaalo waxa ka horeeya ee ilaahay agtiisa markaa u yaalla ee maalinta qiyaamaha anfacaya inuu ku daalayo in la adduunya wax liyaaliyo wax kastood ururiso ood isu geyso waa lagaa soo qabanayaa marka u horeysa magacaagii baa meesha ka baxaya waxa weeye meyd baa lagu bixinayaa wax liyaaliyo wixii aada hanti lahayd markaasaa markaa furi gaariga lagaala wareegaya oo khasladii lagaala wareegaya oo wax walba lagaala wareegaya waxa lagugu soo reebayaa waxa weeye waa laba goocad kafan daahir baa lagugu soo reebaya dabeetna meydka inaga aasa la dhaqsada weeye godkiisi yaraa inaga geliya marka wax alliyaaniyo wixii kale halkaas adkatiisa xisaabtooduna adigay ku taallaa marka qofku inuu ku dadaalo wixii halkaa u raacaya oo ilaahay digrigiisa iyo xuskiisa iyo ixsaanka iyo samafalka iyo wixii khayra ayaanuna sanu ku daalo darisku halkaa inoogu joogo wallahu aclam